masaladii maaragtay hadda ina hor taallay ka geyso sifa hadhow aadan odhan waan u baahanahay haddii aad mas'ale meesha aanan ku jirin aad wakhti iskaga qaaddo waa mida horta marka dambe kaa yeeli maayo waan ku joojin doonaa waa mid labaad oo adigii wixii la rabay inaad ka doodood ka dhaadhiciso ummaddan islaamka iskugu imaaday wakhtigeedii wuu kaa lumi doona kumana soo noqon doono marka waxay yihiin iyo magacooda iyo waxa iyo adiga shaqo kuma lihid adigu waxa weya mas'aladan muslimka u sheeg waxaad ka taqaano oo diinta islaamka ah. waqti aan leenahay sheekh cabdullaahi baan u gudbinhayaa eh, raggiina yani maaragtay eh, duqoyda ah oo maamulayaasha ah inaydan dadka afkii hadalkiisa ku celinin faaqdaad u dhoweyso raggiina odayaasha waxaan inaanan la celinin masalada meeshaan ka bilownay in nin walba wuxuu yahay adigu waad sheegi weydi waxaad tiri eh, waxaan ku sheega ma aqaan labada qor waad kala sheegi weydi hal kala sheeg haddaan leeyahay adigii baa diidan oo ka soo horjeeda ma say say ku socon kartaa ka dibadeedna An- iyagana hadda waa inaan sheego الله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تنكوت إطلاق اسم موحد على من كفر ولو بجزء من العقيدة قف إنه موحد كشيء قف قال وقف كاس وقال كيه ولو بجزء من العقيدة وحير عقيدة كم ذا وقال كيه إن واحد لقشيء شيء محرم ويه وهو هدم للدين الإسلام دين الإسلام كل الدمين يوي لأن الإجماع محايا الإجماع إذا قد ثبت على ذلك وهو كسق مي قف إلهي غيب يرء عقيدة كمد كقالوا بي إن الموحد لا inayn man ictarafa biwujuudi illaahi qofkii ilaahay waa jiraa yidhaaha walam yuwaxidhu aan ilaahay waxidin fa huwa kaafirun ijmaacan walaa yasixu ma ansaxayso an yunsaba ila aliimaani walaa ila atawxiid midna looma nisbayn karo walam yaati can waaxidin min ala'immati alarbaca imaamada madaahibta afarta kama imaan ow kayrihim ama kuwo kale oo min a'immati salafi وكله ومن أئمة السلف ولا عن أتباع التابعين ولا عن التابعين ولا عن الصحابة ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الواسعة في الصحاح والسنن والمساند والمعاجم وحان توحيد كان لصدح غيبنا أيو إيا قالت أن لليه الدليل على توحيد المشركين وإيمانهم بالله وحان لليه وحكي مد معها أئمة iyo a'immada kaleoo salafka iyo taabiciinta taabicu taabiciinta min asaxaaba asaxaabta walaa can rasuulillaahi rasuulka ilaahay kama imaan walaa fii kitaabillaahi alcasiiz qur'aanka ilaahay kuma imaan in towxiidku uu saddex u qaybsan yahay qur'aanku ma sheegin marxaba almuraadu min towxiidi alasmaa'i wasifaat waxaa loola jeedaa marka la leeyahay towxiid baa asmaa iyo sifaat loo jeedaa atagsiimu in ilaahay adimo loo yeelo ayaa loola jeedaa saddexda towxiid bay ka midta in ilaahay jismi laga dhigo oo wuxuu yidhi kitaabka taxkiimu naadir la yidhaaho wuxuu yidhi idaa lam yakun hadduusan ahayn jisman walaa sifatan haddii ilaaha uusan jismi ahayn ama uusan sifo ahayn faqad nafaytahu ilaahay waad anfiday oo ma jiraaba tiri buu yidhi taxkiimu naadir baa la yidhaha waa haynaa wa macana marka ilaahay hadduu jismi iyo uusan sifo midna noqon maba jiraa tiraahayn waa noo taallaa laakiin waxaan rabnaa ninka ilaahay jismiga ku sheegaya ama sifada ku sheegaya kaas waaba rabnaa inuu muslimiinta hortooda ka caddeeyo oo yidhaaha ilaah anaa ku sheegayo waa jismi uu yidhaaho hadhow baan ku xisaabtamaynaa in shaa allahu tacaala muraaduhu wuxuu ka rabaa min towxiid alrububiyati waaluluuhiya ee ibnu taymiya alxaraani wuxuu ka rabaa towxiid aluluuhiya rububiya marka uu sheegayo wuxuu ka rabaa takfiiru almuslimiin muslimiinta inuu gaalaysiiyuu ka rabaa oo uu yidhaaho waxay garan waayeen towxiidka ilaahiyada waxayse garanayaan towxiidka rabbi inuu yidhaahu rabaa walaa xujata lahu fii daalika wax xujo oo uu haysto ma jirto oo uu ma arkaysaa khaldihi bitawasul tawasulka iyo walcibaada inuu isku qalduu rabaa oo yidhaah dadka awliyada ku tawasulaya muxuu ahaa waxaa weeye cibaaday sameeyeen oo ilaahay cidaan ahayn u sameeyeen saa inuu yidhaahu rabaa walcibaadatu cibaadada iyo watawasuluna fi luqati haddii luqada loo kaco laa yaltaqiyaani maba kulmayaanba shaqo iskuma laha cibaado iyo tawasul wax la yidhaaho waxaanu haynaa meelo odhanaya atawasulu kufrun tawasulku waa shirkun cibaarooyin odhanaya waa noo qoran yihin waa hayna masala hamsa ma ah waxay gashay towxiid ulasmaa wasifaat bay gashay waa mawduucaygii baan ku dhex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 صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين أما بعد إخوة المسلمين waxaan ka warramayaa waa saacad yar aniga haddii la qadaro oo ninkaani iska leeyahay qayb uu iga siiyey baan ku warramayaa waxaan ka warramayaa hadafka meeshaan wixii loo yimid ood muslimiinta hadafkooda usoo xaadireen ayaan wax yar ka taabanayaa marka u horraysa horta ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay muxuu odhanayaa subxaanahu wa tacaalaa wattaquu llaha wayucallimukum allah horta marka u horraysa taqwo waa in la helaa ilaahay laga cabsadaa subxaanahu wa tacaala bacda taqwa masana haddii ilaahay qadaro subxaanahu wa tacaala waxaan u baahannahay wixii lasoo kala qortay oo masaa'ishahay mowduucooda inaan wax yar ka taabto waxaan ugu hormarinayaa masalada la yidhaha masalatu tawxiid culummadu way isku celceliyeen laakiin isku celcelintaasi waxaa weeye waa yacni waxa weeye qof walba haddii la yidhahdo war usha rid ninba siba u ridaya dalowga ceelka u rid la yidhahdo ninba siba u ridaya marka waxa weeye masalada tawxiidka annagu waxaan rumaysannahay jaanibkanagaani oon isku yacni caqiida isugu nahay oon u soo birmannay waxaan ka soo birmannay iyo waxaan u soo birmannay horta waa in la idaxiyaa waxaan annagu u soo birmannay waxaan ka hortegaynaa masalada tasliiska oo hadda sheekh cabdikariin uu ka hadlay waxaan rumaysannahay atawxiidu kelimatu tawxiid masdarun min ficlin waxadda buu ka baxay wax hadda wuu keliyeeyey tawxiidan sidaa ma yahay mase maaha muslimiinta agtooda haddii marka shayga la keliyeeyo waxaanu annaga caqligaannaga ka baxay culumta islaamkaan ku dhaqmaynana ka baxay kelimo tawxiid ah sida loo labayn karo ama loo saddexayn kara annaga fikraddeenna ka baxday waxaan u baahan lahay ninkii muslimiinta ikhwada muslimiinta ka mid ah ee isagu lamayn kara bacdamaa uu yidhi waxatullaaha rabbi baan waxiday markuu yidhi siduu u lamayn lahaa iyo siduu u saddexayn lahaa ayaan jaanibka kale ikhwatulmuslimiinta kaleeto walaalahena noo fadhiya ayaan ka doonayna waxaana weeye cilmiguu nebiga ayaa ka warrama wuxuu yidhi calayh salaatu wasalaam alcilmu bitacallumi waalxilmu bitaxallumi cilmigu waa barasha maahane wax layska raadiyo afkaara ma aha wax joornaal lagu qoro oo qofka yani inta loo soo qoro kelimaadiina maa yujdiikaasi adiga wuxuu ku anfacaye male waxaa weeyaan maxaa yeelay waxaa la yidhahdaa alcilmu maa fii suduuri rijaal xabadka rijaasha waxa ku sugan baa cilmi la yidhahda walayse alcilmu fi dafaatiri warqadaha cilmiga lagu qoray ama ku yaalla waxaa weeye waa kayd baana lakugu kaydiye maahane oo muslimiinta cilmigu soo gaaray quruuntii dhimanaysay noogu kaydiyeene ma uusan ahaanin yani mujtamaca muslimiinta macnaha haddii la waxa weeye wax anfacaya muslimiinta waxa anfacayo wixii qofka muslimkaahi nafciyaho ku sugan uu muslimiintana u soo gudbin karo annagu waxaan rumaysannahay faclam annahu laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulu sala allah alيh wasalam ilaahay markuu yidhi faclam annahu laa ilaaha ila allahu wastakfir lidembika walilmu'miniina ayaa ilahay yidhi subxaanahu wa tacala nebiga hadda faclam marka nebigu markuu madiine joogay bay ku soo degtey haddaba waxaa kutubta yani bacdu yani masamanaysaa kutubta muta'akhiriinta gabalkood laga helayaa dad hadda anigu aanan magacaabayn oo maxaa yeelay nebigaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam udkuruu maxaasina mowtaakum uu ku fuucan masaawihi wanaagga dadka dhintay wanaaggooda xusa laakiin masaawidooda ceebtooda iska dhaaf sida ku camal falaya waa hebel ma odhanayo laakiin dad baa waxay ka dhigeen miiraas ay muslimiinta uga tageen inay yidhaahdeen nebigu tawxiidka faclo markii lagu soo dejiyey horteen macnaheeda looma sharxinoo ma usan aqoon ee kii maka markuu joogay lisaani buu ahaa waa kutubta hadda uu sheekh cabdikariim ka hadlayo annagu marka waxaan ka soo birmanay ikhwatulmuslimiin altawxiidu waaxidun weeye wayakfiina laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulu llah kama qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام عليه الصلاة والسلام أفلا, تس... أفلا... أفلا تكفيك ما يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ميا يسنك كافين وحي رسولك كافية ميا المسلمين توكافك وكافتومي كان وحي إلهي رسولك وكافتومي نبي محمد لقى مصر نغلين عليه الصلاة والسلام التوحيد توحيد الربوبية توحيد الألوهية لكن محل مصر نغلين النبي عليه الصلاة والسلام صفات القرآن كإلهي يسكو الشيء ربي يسكو الشيء إلهنا واسكو الشيء hadda rabbi iyo ilah markii uu isku sheegay ma yani ilaahay subxaana wa tacaala waa waxa weeye haddii la yidhaha allah sida yani baabka tacliimta markii la joogo ismun yani calamun calaa daati illahi baa la yidhaha subxaana wa tacaala calaa daati ismun calamun calaa daati lwaajibi lwujuub daatadii ilaahay inay sugnaatay u sugnaatay calamkeedii baa la yidhahdaa haddana ilaahay muxuu isku tilmaamay rabbi buu haddana isku sifeeyo wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin daliiluna haakada wahadafuna haakada alxamdu lilaahi ilaahay baa yidhi anigaa mahad ii rabbi alcaalamiin caalamka rabbigiisa ahaa ama nacti ka dhig ama bedel ka dhig ama sifa ka dhig ma kala guuri karaan haddana ilaahay muxuu yidhi subxaana wa daalikum allaahu rabbukum baa ilahay yidhi subxaana wa midkii naas aanan kaga soo warran inii soo tilmaamay rabbigiinni weeye haddaba mubtadiyi khalaq xageed u kala raraysaa xageed saddex tawxiid uga samaynaysaa annaga hadafka aan ku soo birmannay ikhwat almuslimiin hadafka sidaasa weeye hadafkaan diidayno ka soo hor jeednaana waxa weeye in ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka cawaamta oo masaakiinta oo culummadu inay hogaamisa laga doonayo in laga dhaadhiciyo saddex ilahay inuu qofku leeyahay afkana laga dhowrtoo la yidhaahdo tawxiidkaaga haddaadan ka dhigin rububiye iyo sifaat iyo uluhiye ka dhigin laa yasix waxaan ku arkay kitaabka la yidhaha minhaajulmuslim oo loo tiirinayo shiikha hadda shiikhu magacaabayey nin ka dambeeyey oo jazaa'ir la yidhahdana uu leeyahay waxa weeye kitaabkaa ninkaa imaamu jazaa'ir uu leeyahay waxaan ku arkay oon ka daalacdoo ka dhowray inuu yidhi haddaad ilaahay intii u sugnaato u sugto intii ilaahay iska afiyana ka afiso laakiin tawxiidu sifaat iyo tawxiidu rububiya aadan u sugin lasta mu'mina anta balahnu naar ah baata waa laga helayaa waa maktuub waana mawjuud baaraka allaahu fiiku ah, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu idinka hadda laidiin soo gudbiyey ugeeye shaqiyaha ugeeye wasalaamu calaa rasuuli illaah nabiyina mxamedi wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin mas'aladan waxaa ka hadli doona sheekh aadan caamir iyo sheekh cabdiraxmaan mursal keliya waxaan u jawaabayaa mas'aladii sheekh cabdilcasiis uu ku adkaystay oo yidhi abtirsada annagu waxaan u abtirsannaa saan u sheegay ismaanaan sajilin oo yaanyaha ismaanaan tegin laakiin waxaan u abtirsannaa ila alkitaabi wasunna waxaan nahay ahlu sunnati wajamaaca waxaan u abtirsannaa ila salafi الsaalix waana la dhihi karaa wanarju an nakuuna inaan raacno waddadoodii baan isku dayaynaa waxaanu abtirsannaa asxaab alxadiid xadiidka nebiga sida hadda maalan xadiidka hadda alcilmu bitacallum buu yihi nebigu uu yihi shiikhu walxilmu bitacallum xadiid saxiixa ma ah nebigu ma dhihin calayh isalatu wasalaam marka annagu waxaan u taagannahay keliya kitaabkaas iyo sunnadaas iyo waxay hadyigii salafku ahaayeen iyo xadiidka saxiixa ah ee ka sugnaada nebi moxamed calayh isalaatu wasalaam inaan khaladna waa leenahay gefna waa leenna aqoon yarina waa leenna wixii intaa nooga dhaca mahane manhajkayga iyo diinteedu waa intaas abtirsinyahayagu waa intaas adoo raalliya sheekh cabdilcasiis sheekh aadan بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وما أتشد إذا دخل البدعة في التوحيد لأن التوحيد قوام الدين waxaan ka hadlahayaa dadkiina muslimiinta isugu yimid annagu kolkii u horreysay eenu bacda ducaad aan fadhiisannay ee hadalkan la soo jeediyey waxaan idhi ma fadhiisanaynaan idhi maxaa yeelay masalada haddii aan wax la kala qaadan faa'iido male masalada u horeysa intaana mawduucan ana gelin sheekh cabdilcasiis wuxuu yidhi sheekh maxamed bin cabdiwahaab baa laga keenay sheekh maxamed bin cabdiwahaab qarnigee buu ahaa waxaan meesha ku haynaa alimaamu xaafid ibnu mandah manda yaan ku haynaa oo qarnigii saddexaad saddex boqol iyo tobankii dhashay ilaa saddex boqol iyo shan iyo sagaashan sheekha kale axmed ibnu cali oo masri oo shaaficia ah, oo qarnigii toddoba boqol iyo lix iyo lixdan oo qarnigii shaekhulislaam ibnu taymiya isku mid ahaayeen kolka ikhwaanii waxaan awal intaana qabla kulli shay towxiidka taqsiimtiisa intaanaan gelin ay tasliid ku magacaabeen subxaana allah haadaa buhtun cadiim tasliid ma aha taqsiimu tawxiid waaye tasliid waxaa la yidhaha macnihiisa ilaaha alab wa ilaaha alum wa ruuxu اlquds ilaah waaxid kaasa tasliid la yidhaah cinda muslimiinka tatriid waay taqsiimu tawxiid baan meesha ka hadlaynaa aadna nusuusta u dhegaysta soomaalidu waxay ku fiican tahay qur-aanka aad bay u xifdisan tahay horta waxaad ogaataa dadkiina muslimiinta meesha isugu yimido saxaaba asalafu saalix salafkii saalixa ahaa ee a'immatu lmuslimiin ay yidhiheen lan yuslixa haadihi اlumma ilaa maa aslaxa awalaha imaamu maalik ibnu anas raximah اllah waqad istaqara asaxaaba ridwaan ullaahi calayhim min rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam can masaa'ila kaiira fi lcibaadaat walmucaamalaat yacnii rasuulka saxaabada waxay weydiiyeen masaa'il badan ood garanaysaan oo ku yaalla qur'aanka axaadiida rasuulka oo cibaadada ku tacalluqa oo sida mucaamalaadka beyca iyo shiraha iyo waxaas ku tacalluqa oo rasuulkuna waa u caddeeyey waana cadeeye mana sugnaanin saxaabin waaxid inuu rasuulka weydiiyey can ismin min asmaa اllaahi caza wajal ow can صifatin min صifaatihi sababtuna waxay tahay wadalika lifahmihim laha yacni xaqiiqay u kasahayeen ifaadka ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa yay qumaati ay u yiqiineen walimaa dalad calayhi min macaani macnayaalo sidii ay tusisay fakaanuu yuuminuuna biha wayactaqiduuna maa dalad calayhi min macaani wayadcuunahu biha waxay ahaayeen kuwa rumeeye oo ictiqaadiya sidaa ay nusuustu ay u caddaysay oo macaaniya dadkana ugu yeedhahayeen ilaahayna saasay ku muraaqabaynayeen ilaahayna saasay uga cabsanhayeen ilaahayna saasay u rajaynhayeen kolkaa saxaabadu saas kaasay ku daa'imtay waxaa u daliila xadiidkii isaga ahaa caaisha radi allahu canha subxaana aladii samica وسع سمعه أصواata في تفsير qوله تaعaaلى قad سمع الله qول التي تuجاadiلka في زوجها وتشhتكي إلى الله واللaه يسمع تaxاaوuركمa إن اللaهa سميع بaصير يaعني inay rumaysnaayeen اsتمر الصحاaبة عaلى ذaلiكa المنهج manhajka iyo dariiqaas yay saxaabadu ku socdeen bikitaab illaah ay qabsanayaan wa fi sunati rasuuli sala allahu calayh wasalam fi lictiqaad ictiqaadka iyo camalka amarkuna saasuu ku baaqi ahaa fii cahdi abi bakrin الsidiiq wa fii cahdi cumara ibn اlkhadaab wa sadrin min khilaafati cuثmaan bni cafaan radia allahu canhu saasuu ahaa umuurtii saasay ku socotay ilaa dadku futuuxaadkii islaamka kolkii la furtay oo dad kale ay soo galeen umuurtii ay bedelantay oo acdaa'ulislaamkii ay meeshii madaxa ay soo dhiibteen ilaa umuurtu saasay yay ku socotay wa awalu man kaada ninkii oo khayaanada sameeyey diintan oo yahuud buu ahaa oo qur-aanku uu ka sheekeeyey macnaha oo sheegay cabdullaahi ibnu saba kaasuu ahaa horta sidaasu yaa intaa mowqifka hore waa bidcooyinkii kolkay soo baxeen oo ay ka mid ahayd khawaarij ay ka mid ahayd bidcadii u horreysay cabdullaahi ibnu saba bidcadii eh, khawaarij ay soo baxeen shiica ay timid oo weliba sheegtay rajcada la qabo ee inuu nin soo noqon karo intuu dhinto uu yidhi cali baa soo noqon doona iyo qadariyadii iyo bidcat ay timid iyo muctasila iyo jahmiya kolka waxaan weydiinaynaa aanma waxaan sheegahayaa intaana u gelin waxaana rabaa inaan mashaayikhdan kale waqti siiyo towxiidka ay yidhaheen maxaa loo qeybi towxiid اlmacrifa kaas yaa la yidhaha ka uga horeeya waaba laba keliya sida oo rusushu ay la timid waa laba keliya saddexdana sababta keentay baan idiin sheegahayaa towxiid اlmacrifa wاlisbaat waa towxiid اrububiyati wاlasmaa'i wاsifaat sababtana waxaa keenay waanan akrin doonaa jahmiya iyo muctasila kolkay asmaadii ilaahay diideen oo yidhaheen ismi ilaahay ma walilaahi alasmaa اlxusnaa fadcuhu bihaa buu ilaahay jala wacala qur-aanka waad garanaysaan kolkay diideen oo jahmi ibnu safwaan way diideen jacdu bnu dirhamoo ka horreeye sheekhiis ahaa oo lagu arafaystay oo la dilay aad ogtihiin waxa uu u keenay muslimka dhexdiisa nin imaan a'immadu muslimiinta ka mida uu yidhi taqabal allaahu daxaayaakum fa udaxii jacdan bnu dirham oo uu gowracay oo fitantan uu keenay asmaadii ilaahay ay yidhaheen ilaahay ismi ma ilaahay sifa ma yacnii alcaalim ma ilaahay laguma magacaabo qudro qaadir laguma magacaabo صifaadkii oo qudradii iyo inkiraad kolkaasaa ahlusunna iyo jamaaca iyo raggii ilaahay ugu talagalay yaa asmaada qayb kale ka dhigay ee waxa weeye kolkii hore labadaa qaybood kaasay ahaayeen oo midka u horaysa waa tawxiid macrifa walisbaat tawxiid qasdi waalab waa tawxiid اluluhiya waxa weeye shayga haddii aan la diidayn kutubihii baa inu hor yaala rabbi allah ismuljalaala iyo ilaah labadaasu y hadda aan ka maqlahaye mashaaikhda inay isdhexgeliyeen oo wuxuu yidhi calamun calaa daati اlmuqadasa waa lafdullah wax yidhi male an allah wax yidhi male fircoon wuxuu yidhi maa lakum min ilaahin wuu yidhi hayrii ilaah wuu sheegay bimacnaa macbuud waaye maa lakum min ilaahin hayri buu yidhi laakiin anallah taariikhda sidii soo martay wax sheegtay oo yidhi anallah ma jiro sidaa daraaddeed isku mid ma aha ilaah bimacnaa ficaal bimacnaa mafcuul waayo bimacnaa macbuud kaas weeye kolka kan dambe mashaayikhu ay tidhi qolyahayna way dhiganayeen raddigee tawxiidkaa isagaa qismiga qismiga u horeeya waa tawxiid urububiya ay inkireen tawxiidka rububiyada ah aynu nidhi tawxiid ulmacrifa waaye iyo isbaat quraysh iyo dadkii rasuulka la zamantay islaamka ma gelinin wamaa yuuminu akaruhum biاllahi ila hum mushrikuun ilah yidhi jala wacala ma una gelinin walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati wاlard layaquuluna allah macnihii muxuu noqonayaa qul man yarzuqukum min asamaawaati wاlard sidaa sida intaasoo dhan allah bay dhahayeen islaamnimadana ma gelinin oo ilaahay waa kii rasuulku yidhi xadiidkii cayntiisa aad daliilasanaysay umirtu an uqaatila الnaasa xataa yaquuluu laa ilaha ila اllah bimacnaa taxqiiqu kalimati الtawxiid kelimatu waxa weeye cibaadada oo inagu aan ilaahay caabudayno iyo ilaah oo macbuu ilaahay la caabudahayo kaas weeye ma gelinin kolka haddii aynu soo waxayno rusushii ilaahay oo dhanna midka hore ummadihii iyo rusushoodii macno katama ayna dhicin midka tawxiid اlcibaada alcibaada kaasay macno ka dhacday oo rasuulka ay ku inkireen quluu laa ilaaha ila اllah kolkuu rasuulku yidhi ajacala alaalihata ilaaha waaxidan bay yidhi ila waa macnihii bay garanayaan xaqiiqnimo yacni kelimada nafyigan iyo isbaatka waxay kooban yihiin waa luqadoodii waa luqa soomaali adoo lagula hadlay kaasay xaqiiqo u garanayaan sidaa daraaddeed yay waxay yidhahen ajcala alaalihata ilaaha waaxida ina hada lishayun cujaab inaha lishay maa samicna bihada fi lmilati alaakhira yani milatu tasliis weeye miladii u dambaysa nebiy llahi ciisa tasliis bay ahayd saddex inay sidaas ahayd maanaan maqal kolka macrakada ay ka dhacday waa kelimatu tan dambe oo tawxiid aluluhiya alcibaada waaye ummadihii iyo rusushoodii oo dhan uu ka dhacday kolka waxa weeye tawxiidka mushrikiin baa qirtay waa ka hore lilaahi mulku الsamaawaati wاlard walain sa'altahum man khalaqa الsamaawaati wاlarda layaquuluna allah lilahi mulku الsamaawaati wاlardi wma fiihina wallahu calى kuli shay qul liman اlardu waman fiiha in kuntum taclamuuna sayaquuluuna lilah kulli jawaabta ayaa bixinaya jawaab kale ma leh waa yani tawxiidka rububiya oo bimacnaa alkhaaliq almudabbir kaas weeye ilaahay wax abuuray oo oo khaaliq ahaa weeye alaa lahu اlkhalqu wاlamru kaas weeye walam yunjibhim min cadaab اllah cadaabka ilaahayna kamuuna korinin towxiidkaa hore cadaabka ilaahay kama korinin walam yudkhilhum fi lislaami maxaa yeele rasuulku wuu la diriiray waad garanaysaan beder maxay u dhacday oo ghazawaadkii oo dhan towxiid ululuhiya cibaada waxaa weeye walaqad bacana fii kulli ummati rasuula an icbudu اllah wajtanibu daaguut rasuul kasta qoomkiisa ah, ah, kolka waxaa weeye haddii aan khulaasayno ilaahay wuxuu ku kulmiyey anwaacu towxiid fii annahu waaxid fii suurati maryama aayadda lix iyo lixdan iyo shan rabu الsamaawaati wاlardi wmaa baynahuma faacbudhu wastabir licibaadatihi hal taclamu lahu samiya saddexdii tawxiid tawxiid اrububiya wa tawxiid اluluhiya wa tawxiid اlasmaaءi wاsifaat saddexdaba kaasuu ku kulmiyey rabu الsamaawaati wاlardi waa tawxiid اrububiya facbudhu waa tawxiid ilaahiya bimacna alcibaada hal taclamu low samiya waa asmaa tawxiid اlasmaaءi wasifaat lanna nafyi buu ku yimaadaa laysa ka midli shay kaasaa saa u ilaalinaysa maarata ilaahay tashbiihiisa kolkaas sidaas kaas weeye qur-aankuna suuraة اlxamdi iyo kaasuu ka bilaabay kolkaa qaybtan dambe waxa weeye qasdi iyo dalab baa la yidhaha ifraad ullaahi fii qasdika wa dalabika wa salaatika wa sawmika waxaasoo dhan waa inaad ilaahay aad ula qasado iyo umuurtaasoo dhan khulaasadu waxay tahay aad bas iska iska wada idin kolka ayadaa idin daayeen عقبه للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا رب جبريل وميكائيل وسرافيل فاضل السماوات والأرض علم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أما بعد أيها الإخوة walaalaha anaga mashaa'ikhda anaga oo kaleed oo dhinaca kaleed ah hadalladooda waan maqalnay waxaa hadalkooda khulaasadiisa uu ahaa oo ku wareegaysanayay towxiidka in saddex qeybood laga dhigay oo saddex ilaah amal ay u wataan inay saddex ilaah aan u fahamsanay ama aan wadino ay dadka u fahamsinayaan waxay ugu jeedaanba taasna ilaah baa yani yaa sidii loola jeedo ilaah baa og laakiin sida ay u qahteen nooga fahmeen in saddex ilaah aan wadino taliis aan wadinay noo wataan noo fahmeen waxaana la yidhi shaacirka uu yidhi waka min caa'ibin qawlan صaxiixa hu aafatuhu min alfahmi saqiimi nin aabayna badna qool saxiixa ah toosan aafidiisna ay tahay fahmiga xun oo saqiimka ah fahmigiisa oo xumaada darteed ah aafidiis ay tahay qoolkiina waxba qabin horta aqsaamta oo hadda ay ceebaynayaan waa saxiix waaye diintay ku jirtaa ilaah baana iska leh kulligeed ilaah baan isu sheegay rasuulkiisaana u sheegay wax ka baxsan diinta maaha kitaabka qur-aanka ka baxsan ma aha oo ilaahin intaad ka ay leeyihin wax maanta laisweydiinayaba maaha waa wax diinta oo dhan ku socoto waay qur'aankii xadiidka o dhan ku socdo waay marka waxaan meesha kelimaadaa jira rabbi ilaah alasmaa wasifaat kulli ilaah baan iska leh waana wada tawxiid waxay isugu imaanayaan tawxiid biafcaalihi wa rububiyatihi biafcaalihi wa asmaa'i wa sifaatihi wa uluhiyatihi taas culimmada weligeeda kutubta way ku sharxaan qul huwa allaahu axadun fii daatihi wa fii sifaatihi وفي أفعاله مركز التوحيد لفسره ساسا وفسره تا أم با أم مرتين لكلام معناي وأم معنى الشرح واي دينتي أول الشرح علماء دينتي واي شرحا وأم شرحا ذاتك اللي فهم سناي لكن دينتي يكون هذا الجيران أي ماشي أنه عيال أيهين وإسكع عدهاي سيدي الشيخ هذا بالشيخي ماشي أنه عيال أجيره لا يعني مشركينتي نوعي رميسنايان oo wiliga dul diidin baa jira oo rubuubiyada ah oo ayadaa shay aadan akhrinayay baa nagu filan oo wada caddaynayaan waxna way ogolaan ilaahay sifaadka ilaahay tawxiidkiisa ah waxna way diidinaayeen waxay diidinaayeen waa nooc waay waxay ogoleen waa nooc waay qur-aankaaba sidaa ku socda waxay diidinaan waxaa weeye waxay ogoleen waxaa weeye rubuubiyadu wey ilaahay afcaashiisa rubuubiyada horta aan sheega rabbi rubuubiyada iyo uluhiyada yani tacriiftooda aan sheega horta rubuubiyadu waxaa weeye tawxiid biafcaalihi waay ilaahay afcaashiisa lagu waxdo waaye oo khaaliqnimadiis raasiqnimadiis maaliknimadiis naafacnimadiis muxyi mumiidnimadiis mudabirnimadiis in lagu lagu waxyido waay oo khaaligkaad ilaahay loo sugin oo raasigkaad ilaahay loo sugin mudabbirkaad ilaahay loo sugin taana gaalada ma diidinayn waxaa ku daliila aayadaha shaeada akrinaya aayado kaleba badan oo noo caddaynaya qol man ah, ilaahay u leeyahay subxaana wa tacaala قل من يرجوكم من السماء والأرض أما يملك السماء والأبصار ومن يحيي الأرض ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تؤفك آه، قل فأنا تؤفكون قل من يرزق من السماء إله باكم حجينا يا أرزق سمد ذكر زاغي معنا وهاد قرنيسين من يرزق من السماء والأرض يا رزاق سؤال واحد ومن يملك آه، أما يملك السماء والأبصار يا أرقي سمع مغلا آه، ملكناه اسكله وإذا سيئ waa su'aal labaad waman yukhrij alxaya min almayiti yukhrij almayita min alxaya ka soo saara midka nool midka dhintay ka soo saara waa su'aal saddexaad waman yudabbiru amra amarka yaa ma'mulo waa su'aal afraad waay fasayaquuluuna allah jawaabteeda allah way dhahaan midiida yaa buur ilaahi allah allah huwa alraasiq allah huwa almaalik allah huwa huwa almuxye almuxye almumeet yaa buuri faannaa yuufakuuna buu yidhi marka see loo gedinayaa loo ilay xaqa looga ilahaya tawxiid ululuhiya ilaahiyada ilaahay say looga ilayaa ay u diidayaan meesha kan way ogolaan nin tawxiid uluhiya ogolaaday ma diidi karo tawxiid uluhiya ma diidi karo waa islaazimayaan xujada way ku qumaysaa sidaa darteeda tawxiid rububiyaha qur-aanku wuxuu keensadaa xuja u keensadaa iyaga wixii yaqaanin baa lagu xujaynayaa ayagaa lagu xujayn xujin baa loo keensanaya afala yuufakuuna leeya ayadaa way badan yihin hadda waqti uma haayo waxaa waaye maashee wixii aqsaamta la sheegayo waa waxa isla jiro ilaahay wada leeyahay ma aha wax kale ah yani luqada carabiga un baa macnahood kale yahay alilah luqa alcarabiya waxaa waaye bimacna almacbuud waay alcibaada waay saa darteed way garanaa gaalada markii laa ilaha illa allahu dhaha la yidhi way diideen waxay dhahan ajcala alaalihata ilaaha waaxidan ina hada la shaayin cujaab eh, ma samicna in hada la shay cujaabo an imshuu wasbiruu وانطلق الملأ أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء عجاب يا وهاي إله عبودية وحكى العابدايو يعني إلهي كلي العابدايو ديدان ولذا الرسوشة وحا لا صدرها توحيد الألوهية لا صدرها توحيد الرسل أيها لا توحيد الألوهية وتوحيدك لا إله إلا الله ككوبا انت معنى هذا أوياي واي ويديدا ويقالان لكن ربوبية ما يديدين إنها الربوبية عديدين آيضاها نوع عديناها إنها الألوهية ديدانا آيضاها نوع عديناها saa darteed ilaha leeyahay inahum kaanuu idaa qiila lahum laa ilaaha ila allahu yastakbiruun haddii laa ilaha illa allahu dhaha la yidhaha way iska weynaynayaan laakiin walain sa'alta man khalaqa asamaawaati waalardi haddii la dhaha la yaquluuna allah allah bay leeyihin way ogolin walidaabu ilaah yidhi wamaa yu'minu aktaruhum billaahi ilaa wahum mushrikuuna buu ilaah yidhi aksarkooda ilaahay ba rumaynayaan inay rumaynayaan buu sheegay ilaahay sheekh hadday wuxuu lahaa sheekh cabdikariim yani gaalada iimaan loo sugay buu lahay nacam ilahay baa u iimaan وما يؤمن أكثر به مر ما إذا يان إيمان بمشي أبو سري إلا وهم مشركون شرك يا إيمان كل عودا ولذا أعيدك كريه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن بإلهي الذين آمنوا إيمانك الشرك ويكون مكران الذين آمنوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إيمان إيمانك أدوال الشرك ولكن بظلم بشرك واي ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم متدون بلايه iimaanoo maca shirki ayay gaaladii wateen ilaahay baana caddaynahay famaa yu'minu akarhum billaahi ilaa hum mushrikuun bu ilaahi akarkooda bu rumaynaan ilaa ayagoo mushrikiin a ma ogeyn marka muslimiinta la gaalaysan sheekha uu leeyahay ninkii gaalada ficilkooda ku dhaqmo gaalada xukunkeedu raaya aayadda way ku socodhaysaa korkiisa كل آية تج... يعني ورد على وسات على على المشركين على الكفار يعني يعني تجر ديلها على وسات المؤمنين سببك يعني آية قال كلا أم جوجته الشرك قال كلا أم جوجه العبرة بخصوص ال... بعموم اللفظ لا بخصوص سبب بليرا هذا الآية قال سوق الشرك هذا أنا يقبل لما تاي نمكو قال يسمى جرو مركز جيك قال هقالين marka tawxiidka kulli waaxid waay ma aha wax kale ah malaynina idinka naftiina waad ku hadishaan waadna qaybisaan qaybtiin waa idinku qabsan doonaa intaan qaybinay ka badan baad qaybisaan idin tawxiidlasma wasifaat tawxiid rubiyu ka mida ah sida sheekhu sheegay laakiin wuxuu ku soo baxay doodii oo waktigii quruuntii oo firaaqdii muslimiinta ay timid ay doodii ayadbu ku soo baxay salafu saalix ay wakti diinta daafacayeen imaam axmed uu ka mid yahay imaam shaafic uu ka mid yahay imaam maalik imaam abu xaniifa kolle waxay daafaceen tawxiidulasmaa wasifaat oo ay isugu gurmideen oo jahmiyadii iyo ay radinayeen ahlulkalaamkii ahlulfalsafadii oo ashcariyada idinkaad sheeganayseen ay ka mid tahay وأي وذر ردنا كتبته ويتاشا ردود الجهمية ردود المعتزلة ردود الأشعرية ويتاشا كل هلا أخي كتبته هلا نغضو وحان إذنك محمد عبد الوهاب كسر نقول سلا مرة باه وإلى أنغضا إمام الشافع إمام أنا بارت الرحسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ولا ليال كلمات قاقابا بان إن شاء الله تعالى إنا كيدا هذا موضوعه midda koowaad horta waxa weeye qaybinta tawxiidka maxaa u daliil ah jawaabteedu way gaaban tahay waxaa daliilu ah alistiqraa alistiqraa ayaa daliilu ah walistiqraa'u min aladillati asharciya macnaha istiqraaga waxaa la yidhaahdaa baadhis guud oo inta nusuusta lagu sameeyey lagala soo baxay natiijo ka soo baxday baa waxaa la yidhaahdaa alistiqraa macnaheedu waxa weeye waxaa laga yaabaa in aan la helin nas odhanaya towxiidku waa rububiyo uluhiyo asmaa iyo sifaat saa odhanay laakiin waxaa la helayaa qur-aanka markii la dhex galo aada loo baadho baadhis lagu sameeyo qaabka uu ka hadlayo mowduucyada uu ka hadlayo ilaahayna ku saabsan baa saddex noqonaya qaybi waxay ku saabsan tahay addoonka iyo waxa laga rabo inuu sameeyo waa uluhiyada waa cibaadadii qaybi waxay ku saabsan tahay ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa iyo waxa uu mudan yahay waa qaybta la yidhaahdo alasmaa wasifaat qaybi waxay ku saabsan tahay ilaahay afcaashiisa subxaana wa tacaala iyo wuxuu sameeyo oo loo gooni yeelo waa qayb qur-aanka ka mida marka istiqraa qur-aanka lagu sameeyey ba horta taqsiimkani ku yimid jawaabta horta waa taa masalada labaadi waxaa weeye tawxiidka qaybintiisa annagu bidca loonihin tawxiidka culumtoo dhan baa la qaybiyaa waxaa la qaybiyaa ama miaalin isiya naxwado kaleeto waxaa la yidhahdaa kalaamku waa saddex ama kelimadu waa saddex ismi iyo ficil iyo xaraf ma daliil alistiqraa alistiqraa baa daliilu ah inta hadalkii carabta la dhex galay baa waxaa la ogaaday saddexdaa qaybood wax afreeya inuusan jirin waa istiqraa aanu imaado madhabkan ay sheeganayaan oo ashaacirada towxiidkay qaybiyeen inta aan u qaybinay in ka badan bay u qaybiyeen waxaanayaa kitaabkii la odhan jiray sharxu jawharati tawxiid oo uu leeyahay bayjuuri ayaa iskale waxaan jeclaha inaad idinku dul akhriya qaabkuu tawxiidka u qaybiyey qeexitaankiisa wuxuu xaashiyada ku yidhi bayjuuri sharaxiisa wuxuu qeexayaa tawxiidka wuxuu yidhi altawxiidu lugatan alcilmu bianna shaya waaxidun tawxiidka waxaa la yidhahdaa in la ogaado shaygu inuu mid yahay wa sharcan wuxuu yidhi bimacnaa alfanni almudawan tawxiidka sharcan waxaa la yidhaahdaa fanniga magacaa leh ee la qoray baa tawxiid la yidhahdaa sharcan qeexitaankiisa wuu qeexay tawxiidkii wuxuu yidhi wاlmuraadu bihi huna الsharci la bimacna alfanni اlmudawan wa huwa ifraad اlmacbuudi biاlcibaadati maca اctiqaadi waxdatihi wاtasdiiqi biha daatan waصifaata waafcaala tawxiidkii wuxuu ku qeexay cibaado iyo asmaa iyo afcaal buu ku qeexay bayjuuri xaashiyadiisan haya aan ka gudbo qeexitaankiisa wuu qaybiyey wuxuu u qaybiyey wuxuu u qaybiyey qaybahan soo socda waana qaybo la wada yaqaano ashcariyadana raggu waa soo wada maray soomaalidu waxay ku mahmahaan geelabar jir soo wada maray inta aad yacni ahaydeen ama aad haysaan iyo kutubtooda waa soo ahaan jirnay waana soo marnay ficlan intaa waana la og yahay wax qarsoonna ma bayjuuri isagoo qaybinaya wuxuu uhi waqad inqasamat mabaaxiثu hada alfanni alaaثata aqsaam fannigee weye waa fannu tawxiid saddex qaybood ba u qabsantaa buu ihi ilaahiyaat wa hiya almasaa'ilu almabxuuثu fiiha cama yatacallaqu biاlilaah waa qaybta koobaad uluhiyaad ilaahiyaad baa la yidhaahdaa waana masaa'isha lagu baadho buu yihi wixii ilaahay ku saabsan wa nubuwaat waa qaybta labaad nubuwaat wa hiya almasaa'ilu alatii yubxaثu fiiha camaa yatacallaqu biاlambiyaa wixii nebiyada ku saabsan wixii culumta ka hadashana nubuwaad baa la yidhahdaa waa qayb tawxiidka ka mid a qaybta saddexaad ee tawxiidka wuxuu yidhi wasamciyaat wa hiya almasaa'ilu alatii laa tutalaqaa axkaamuhaa ila min asamci waa qaybta adiladeeda maqal mooyaane caqli uusan geli karin waxaa la yidhahdaa samciyaat ilaahiyaadka ayay saddex qaybood haddana usii qaybiyaan waxay u qaybiyaan baabul asmaa wasifaat marka la joogo waxay u qaybiyaan waajibaad iyo jaa'iz iyo mustaxiilaad nubuwaadkana waxaa loo qaybiyaa waajibaad jaa'izaad iyo mustaxiilaad wahaakada taqsiimaad intaan anagu sheegnay kama fara badanba imisaan maraya hadda dhowr iyo toban qaybood baan gaadhsiin karaa ashcariyadu qaabkay u qaybiyeen wixii marka waxa weye culuumta qaybintoodu shay ceeba sidiisa maba aha maxaad taqsiimkan u samayseen ashcariyoy ood sidan ugu qaybseen cilmiga tawxiidka waa mas'alo u noqonaysa culumtoo dhan baa taqsiimka leh ujeeddaduna waxa weeyaan in loo fududeeyo dadka fahamkiisa loo fududeeyo si ay u fahmaan kitaabka ilah iyo sunnada nebiga sal alay wasalam waa tafriicaadkaasa taqsiimaadka qaabkaasa loo sameeya taa waxaa ku tusaya inuu arrinku sidaas yahay culimmada ahlusunna waljamaca in anagu matalayno ama salafiyiinta ah salafka ah qaybahooda waxaa ka mid qaarkood waxay u qaybiyaan tawxiidka laba qaybood laba qaybood bay u qaybiyaan qaarna waxay u qaybiyaan saddex qaybood qaar waa ka badiyaanoo afar qaybood bay u qaybiyaan wixii inuusan ahayn wax marka yacni laazim ah oo laga badin karo la kordhin karo qolo walba qaybisay taqsiimaadkana ujeeddadu ay tahay in dadka la fahansiiyo horta mas'aladu halkaasay kusan leedahay ninkii u fahmay ilaahay baa la qaybinayaayo saddex qodob loo qaybinayaayo waad fahamkaagu waa khaldanya xataa daalibulcilmi mubtadia min daalibulcilmi iyo xataa cilmiga bilowgiisa ku jira uma fahmo ilaahay baa saddexa tawxiidkaa saddexa fanni baa la qaybinayaa tawxiid la yidhahdo ee ilaahay lama qaybinayo waa fahm xumo marka inaad ilaahay baa la qaybinayaayo ilaaha rabbigii muxuu yahay oo ilaaha ilaahay muxuu yahay oo ilaaha ismigii muxuu yahay waa fahm xumo aad daciifa way sida aniga ila muuqato intaa haddaan intaa kaga baxo kolle waktiga waa lii garaaci doona waan u malaynaya waxaan geli doonaa odayguu ka hormaray ama sheekhii ka hormaray mas'alada waxyaaluhuu soo jeediy taqsiimkan ku ictiraaday baan doonayaa mid inaan uga jawaabo midda koowaad horta wuxuu ihi rasuulkana kama sugna qur-aankana kuma sugna waan sheegay qur-aankana inuu ku sugan yahay sunnada nabigana ku sugan yahay laakiin istiqraa iyo baadhis lagu sameeyey inay qaybistu natiijadeedii tahay saas way macana aayaddii la akhriyayey baa ka mid ah tawxiidka oo qaarna gaaladu ogolaayeen qaarna ay diidanaayeen baa taqsiimka ku tusaya qur-aankana aad u cabbiray inay qaar ogolaayeen oo ictiraafsanaayeen allah baale bay lahaayeen qaarna way diidanaayeen maxay midkay ogolaayeen muxuu yahay midkay diidanaayeenna muxuu yahay hadduusan qaybo lahayn waa su'aal la doonaya inaad ka jawaabtaan midda labaadi waxa weeye mafaasidda uu ku sheegay khalaas waxa weeyaan shan iyo toban mirir oo qoladane wadaaddaha iyo shan iyo toban mirir oo haddana marka waxaan filayaa markaan shan iyo tobanka iyo shan iyo tobanka ay dhammaato inaan wakti kaloo aan sii wadna aanan haynin aan haddana dib ka sii wadeenno saasa okay macduur bas khayr weeyaan hadda sheekhiha ugu bilaabay بسم الله الرحمن الرحيم alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa ashrafi اlmursaliin sayidina muxamedi wacalaa aalihi wa saxbihi waman tabicahum biixsaan ilaa yowmi iddiin amaa bacdu hadalkaa oo qolyaha walaalahay ay ka hadleen horta waxaa ilaahay mahadii ah haddii aad muxuu ahaa ku hadasheen towxiidku saddex qaybood buu u qaybsamaa haddii afkiina laga hadliyo haddii laga hayo horta waa ilaahay maadi towxiidku saddex meelood buu u qaybsamaa oo towxiid اrububiyo iyo towxiid اluluuhiyo iyo towxiid اlasmaa wasifaat inuu towxiidku u qaybsamo haddiiba muxuuaha afkiina laga hayo intaasoo islaamahina ay dhegaysanayso horta waa ilaahay maadi intaa markaan ka gudbo hadalkaa walaalaha yidhaahdeen afar masalaan kaga jawaabaya masalada u horeysaa waxay tahay oo walaalahay aan hadalkooda aan kaga jawaabayo towxiidka towxiidu rubuubiya la yidhaahdo iyo towxiid aluluuhiya iyo towxiid alasmaa wasifaat noomayna macnaynin waxanna waa lafdii carabi ah waxaa la rabaa in la macneeyo oo macnihiisa dadka laga dhaadhiciyo marka tawxiid اrububiya iyo tawxiid اluluhiya tawxiid اlasmaa wasifaat macnahooda ay ku sheegeen maanaan ku qancin islaamkuna inuusan ku qanacsanayn bay ila tahay ee waxaan dib ugu celinaynaa tawxiid urubuubiya marka la yidhaahdo yaa-u nisbaa ku jirta waa towxiid rabbi loo nisbeeyey towxiid ululuhiya marka la yidhaahdana waxa weeye yaa-u nisbaa ku jirto waa towxiid ilaah loo nisbeeyey tawxiid ulasmaa wa sifaadna way idaafaysan tahay oo waxa weeye iyagana waa idaafo macnaha ay ku sheegeen mananaan ku qancin inay ku noqdaanna waa wax loo baahan yahay masaladaa iyada intaasaan kaga gudbayaa masalada labaad waxay yidhaahdeen gaaladu ilaahay way rumaysnaayeen bay yidhaahdeen aayaadna way u soo aqriyeen oo waxay yidhaahdeen gaalada towxiid wax la yidhaahda ayaa laga helay muwaxidiin bay ahaayeen oo ilaahay bay rumaysnaayeen aayaad qur'aanana waa loo daliiliyo waad maqlayseen idinkaba marka waxaanu leenahay aayadaha macnahooda walaalahay mayna fahmin gaalaa muwaxidiin ahayd oo towxiid qirsanayna aayaduhu mayna sheegin gaalna tawxiid ma qirin inuu soo islaamo oo waddadii islaamka lagu yaqaano uu soo galo mooye isagoo gaalnimana tawxiid ma qirsananayo maxaa u daliila arrintaa iyada ah ilaahay wuxuu qur'aankiisa ku yidhi aayadda alaa lilaahi diinu alkhaalisu waladiina ittakhaduu min duunihi wliyaa maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila llaahi zulfaa ina allaha yaxkumu baynahum fiima hum fiihi yakhtalifuun aayadda gadaalkeeda muxuu ku yidhi ina allaha laa yahdii man huwa kaadibun kafaar ina allaha ilaahay laa yahdii ma hanuuniyo man axad huwa isagu kaadibun been low ah oo markii la weydiiyo oo rasuulku uu la muxaawaroodo oo su-aasha lagu adkeeyo oy daruuri noqoto inay ku muxuu ahaa hadalka yidhaahdaan layaquulunna allaha inay yidhaahdaan inayna hadalkaasi towxiid ahayn oyna rumaysnayn ilaahay baa muxuu aha ku beeniyey oo wuxuu idhi ina allaaha laa yahdii man huwa kaadibun kafaar axad kaadib ah oo been low ah oo hadalkaa uu leeyahay oo ilaahay baan rumeeyey beenaalo ku ah kafaar ahoo weliba kufrinimo badan ilaahay marna ma hanuuninayo marka ilaahay wuxuu ku sheegay qur'aankiisa layaquulunna allaahuda uu leeyahay inuu beenaalo ku yahay inuu kaadib kafaara ku yahay ayuu ku sheegay goormay marka mu'miniin noqdeen marka ka gudu marka taas towxiidka marka la qaybiyey ee tawxiidu muxuu ahaa tawxiid اrububiya iyo tawxiid اluluhiya tawxiid mxu asmaa wa loo qaybiyey horta lagama hayo qur-aanka hadda laba hadal baa meerya meeshan ka yeedho mar waxaa la yidhi aayaddaa daliil u ah oo la yaquuluna allaahu bay leeyihiin baa la yidhi inayna aayaddu daliilu ahayn ilaahay ba anfiyo in allaha laa yahdii man huwa kaadibun kafaarun buu ilaahay yidhi marna waxaa meesha ka yeedhay waxa weeye istiqraa muxuu ahaa tawxiidku ku sugnaaday ilaahay baan idinku dhaariyey ma tawxiidka nebiyullaahi moxamed laynaogu soo dhigaba wax culima tatabucda ku sugnaaday wax culima tatabucday oo culima sheegsheegtay miyaa tawxiidkeenii nebiga laynoogu soo dhibay ku sugnaaday kala kuma sugnaanin tawxiidka saddexda loo qaybiyey ilaahay ma sheegin nebigu ma sheegin asxaabu rasuulillaahi ma sheegin taabicu taabiciintu ma sheegin taabiciintii iyo taabicu taabiciintii midna ma sheegin wuxuu bilowday tawxiid saddex loo qaybiyo qarnigii toddobaad buu bilowday qarnigii toddobaad ayuu bilowday sheekha la yidhaahdo muxuu ahaa ibnu tayma ayaana bilaabay taqsiimkaa isagaa wuxuuna soo caan baxay sanadkii sideedaad hijrada marka tawxiidkaa la qaybinayaa waa tawxiid wakhtigaa isaga a ah bilowday hadduu istiqro yahay iyo haddii si kale uu yahayba laakiin wax ka horreeya ma jiro aayaadkan hadda la soo daliiliyee muxuu ahaa layaquuluna allaahu laleeyahay layaquuluna allaahu laleeyahay hadda ilaahay baaba anfidood maqashaan ilaahay muxuu yidhi waidaa qiila lahum usjuduu liraxmaani qaaluu waama raxmaan raxmaan muxuu yahay yidhahdeen oo ma nin ilaahay inkirsan baa haddana rumaysan maykalla ma rumaysna waxaa kaloo yidhaaheen wadaraba lanaa maalan man yuxyi lcidaama wahya ramiim yaa lafaha noolaynaya yidhahdeen man yuxyi lcidaama wahya ramiim lafa baaliyooba yaa soo noolaynaya soo celinta nin diidan miyaa ilaahay rumaysan ilaahay ma rumaysan ajcal aalihata ilahan waaxida hadduu hataa intuu marka taqsiimkani waa taqsiim xaadida oo diinta xaadid ku ah oo ummadda lagu dhiminayo wax jirana maaha istiqrana tawxiid sidiisaba kuma banaana wax istiqra la yidhaahdo culumtan kale ayaa la tatabuca mooye tawxiid ilaahay nebiyullaahi moxamed u soo dhiibay istiqru ku sugnaanaya iyo tatabuc wax jira ma aha wax suurogeli karana maaha ninkii daliilkeeda haya in muxuu ahaa tawxiidku tatabuc ku sugnaanayo haddii qur'aanka laga keeno ama xadiidka laga keeno waan qaadanaynaa laakiin tawxiid baa la tatabuci fii zamanina haada wax suurogeli maha taas midka kale waxa weeye fircoon muxuu yidhi ana rabbukumulaclaa buui ya rabbigii nii weynaa baan ahay haye muxuu rabbinimo u sheegtay maa lakum min ilaahi hayrii buui oo muxuu ahaa uu inkaray muxuu ahaa ilaah kaleba inuu jiro waa inkaray goormuu ilaahay rumeeyey marka marka waxaa weeye tawxiidkaa la qaybinayaa inaan muxuu ahaa qaybtaasi jirin waan soo sheegay inuusan muxuu ahaa ayna ilaahay rumaysnayna aayadaha fara badan baa u daliilah marka hadalkayga waxaan ku soo koobayaa dadka islaamkiihi waa inay u fiirsadaan kana digtoodaa kana digtoonaadaan towxiid saddexaa jira midka kale jawaabta walaalkay leeyahay ashcariya waxay u qaybisay muxuu ahaa dhowr towxiid ba ay u qaybisay leeyahay horta tawxiidku waa hal waa laa ilaha illa allah moxamad rasuulullah ambiyadii saddex boqol iyo saddex saddex boqol iyo saddex iyo toban ama saddex boqol iyo afar iyo toban lagu sheego kolba culamada say ku sheegaan nebi walba markii lasoo diro wuxuu dadka u sheegi jiray towxiidku inuu yahay laa ilaha illa allah moxamad rasuulullah markaa kabacdiiba waxuu ka hadli jiray wixii macsiyo aho zamankaa joogta yuu la xidhiidhin jiray marka hadalkaa uu leeyahay ashcariyadu waxay qaybisay tawxiid ashcariya tawxiid maynay qaybinin mana qaybin doonto tawxiidku waa laa ilaha illa allah moxamad rasuulullah waxay cabireen markay ka hadlayaan sifaatka wa mima yajibu sifaad bay tiriyaan mooye oo wixii ay tiriyaan ba intaa ka dhigan mooye maaha caqiide ay qaybiyeen ma jirto mana aha midka kale markii tawxiid rububiya la rabbi sifaadka ilaahay buu ka mid yahay maxaa rabbi maxaa muxuuha tawxiid loo siiyey qaadir iyo samiic iyo basiir iyo maxaa tawxiid loo siin waaye sifaad fara badan baa jireen maxaa rabbi keliya tawxiidka loogu haas yeelay marka الرحمن الرحيم ها شنت دقيقة أنا هدي لقدر إن شاء الله وحير هدي لقدر بحق السنة إن شاء الله إخوة المسلمين هرتا وحوي إلهي سبحانه وتعالى سيدان ميسان اسوه اجتماعني مسلمين هرتا إيمان كودو خالص يا الله نقدي طلبات وحن كه الله يا تقسيم كل يري أشعرية غيب سي توحيدك ما ma aysan qaybinoo annaga ashcariyana ku abtirsanna diidanna taqsiimkiisa sheikh baajuuriga kitaabkiisa la soo kiciyena waxaa laga soo kiciyey waxaa la yidhi nin baa wuxuu xadhaystay raggaani maanto dhan bay mahmahayeen raadda iga marka mahmahayo saddexaa ay soo tuureen saddexdiiba waan ka jawaabaya nin baa waxaa la yidhi wuxuu xadhaystay baa la yidhi shabaq ku xadhaystay baa la yidhi bahal dooro la yidhahda waxaa ka cuni jiray dabacaddeeye markaasuu waxaa la yidhi shabaq ku xadhaystay dabacaddeeyihii meeluu ka gala markuu waayuu saynta geliyey markaasay wewww tirahda caawoo markaasuu yidhi haddaan doonay hilib u samray adna masiiro u samar buy hadda raggaani waxay nagu samaynhayaan haddaad kolleyba nooga adkaateen shareecadii adinkuna nasiino u samra weeye horta walaalahay taas horta waxaan kaga mahmaahayaa ninkii haddii la qadaro mahmaahay mahmaahayadii horeetana waxaan kaga mahmaahaya sayid cali baa waxaa u yimid nin mubtadaca samankiisii iisug wax yar haddi sheekh waa la ii mahmaahaya iisug raadda sheekh anigaa iskale shantayde sayid cali markaasuu wuxuu ku yidhi wuxuu yidhi laa xukma ilaa lilaahi buu yidhi walirasuulihi buu yidhi sala allahu alayh wasalam sayid cali buu ku yidhi Ah, ilaahay rasuulkiisa maahana xukum kale ma jiro markaasuu yidhi hiya kelimatun xaqa walaakin turiidu bihaa baadil bu waa kelimo xaq uu yidhi laakiin adigu baadil baa loo jeedaayo sayd cali xaakim mahan baa loo jeedaa buyi taasna waxaan uga jawaabayaa mahmahayadii ku xigta waxaan marka ka hadlayaa ashaaciro annagu waxaan nahay ashaaciro annagaa istilmaannay ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam waxaan rumaysannahay aliimaanu bijamiici ma aliimaanu waxaa la yidhi fi ljinaan aliimaanu fi ljawaarix aliimaanu cala lisaan niyatun wa qowlun wa camalun bilarkaan wey iimaanka jinaankaahi muxuu yahay atasdiiqu bijamiici maa ja'a bihi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ikhwata almuslimiin yaa igu diidi kara oon saas rumaysnayn ilahay baan ku dhaashay nebi maxamed wuxuu la yimid in qalbiga laga tasdiiqiyo inaysan iimaan ahayn iimaanta ayaa inkiri kara waa may ma nebi maxamed masale muxuu yidhi man qaala laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulu llahi dakhala aljanna calayhi salaatu wasalaam man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna waxaa naloo diidan yahay laa ilaha ila allah waynu kuma filna annaguna waa nugu filan tahay baan leenna nebigeenni baa noo keena alayh isalaatu wasalaam waxaa la soo qafaalay nin jihaadka lagu soo qabtay oo kaafira markaasuu isagoo silsiladii ku xidhan yaa colkii la jabiyey soo laabteen oo gaaladahay markaasuu yidhi yaa maxamed a uqaatilu uma aslamu am uqaatilu am aslamu uma uqaatilu ma intaan dagaalamaan hadhow islaamayaa waan ku raacayaaye mase haddaan islaamaayo hadhow baan diridhaa markaasuu yidhi aslim uma qaatil buu yidhi nebigu alayh isalaatu wasalaam hogaansan buu yidhi markaa kabacdina dagaa wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa annaka buu yidhi sala allahu alayh wasalam dagaalku hore ka galay hiya xayaatun buu yidhi maslama dawiila buu yidhi haddaan makansada buu yidhi timirtaas gacanta aan ku haysto afka ku cunaya haddaan makansada waa xayaato dheeraatay buu yidhi faqutila nebigu muxuu yidhi alayh isalaatu wasalaam camila qaliilan buu yidhi waa kusila masarmadnaysa wa ujira kasiiran buu yidhi nebigu alayh isalaatu wasalaam wax yar buu camal faloo halkaa kelimuu la yimid wax badan baana lagu ajirsiiyo jannada hore laga geeyey buu yidhi nebigu alayh isalaatu wasalaam xasbu lmuslimiina maa kafaa rasuulullahi can ummatihi sala allahu alayh wasalam tawxiid istikra ku sugnaadana laysa bitawxiidin walaysa fii diini moxamed sala allahu alayh wasalam التوحيد ما جاء به رسول الله وهو, وهو كلمة شهادتين كلمة شهادتين واحدة هذه الشهادة واحدة كلا واكد في السنة توحيد كأنك نلوص وان رميسان هاي متكاوي كان دي دنها نوامتك ولا عليها هرتين كغرتين واستقراء كسرنا ديوي haddee ummatmuslimiin ummatu maxamed ummatwaxaa tihiin ummatu muslimiin baa tihiin ilahay baan idinku dhaarshiye maka istiqraaraad rabtaan base maxamed baa rabtaan alayh isalaatu wasalaam iska fiiriya kii nebi maxamed allah daba dhigo kan istiqraahana allahayna ka duudo kan istiqraaha ku sugnaada allah naga duudo iska ilaaliya marka istiqraaha ku sugnaaday waxaa weeye marka sifaadka iyo waxa weeye iyo tawxiidka ilaahay subxaanahu wa tacaala sagaal iyo sagaashan isim buu leeyahay taasaan ku khatimaya ina lilahi tiscan wa tisciina isman buu yidhi nebigu alayh isalaatu wasalaam sagaal iyo sagaashan ism mid walba hortiisa ma tawxiid baan ugu samaynayna marka haddaad tidhahdo saddex baan u samaynaya inta kalena waa ka daysanaya waxaa la yidhahdaa tarjiixu axad ilmutasaawiyeyn alxamdu lilahi rabb alcaalamiin waktiga oo yar baan qodob qodob isu yara dultaagaya waan ka gudbayaa midda koowaad horta sheekhaasi wuxuu idhi tawxiidka qaybihiisa noo fasiro rubuubiye iyo uluuhiye asmaa wa noo fasira intaa ka badan haddii la fahmi waayey waxaan u malaynayaa wuxuu u baahan yahay duruus dheer in la bixiyo sheekhu inuu maqnaa iyo inuu joogay ma kala garanayo laakiin waan fasiray waxaan idhi alrububiya waa ku celinaya afcaasha ilaahay subxaanah wa tacaala iyo wuxuu samaynayo wixii cilmiga ku saabsan baa rubuubiye culimmadu u bixiyeen uluuhiyadana waxaa la yidhahdaa addoommada iyo cibaadaday samaynayaan iyo waxa rabbi ka doonaya inay u gooni yeelaan baa uluuhiya la yidhaahdaa alasmaa wasifaatna waxaa la yidhaahdaa ilaahay magacyihiisa iyo tilmaamaha goonida uu leeyahay addoommadu aynan la wadaagin intaasi waxaan u malinaya waana ku celiyey tafsir horena waa bixiyey balwadda sheekhu harsimca lagu dhegeysta masalada labaadi waxa weeye waxaa fiican inaan laysku been abuuranin ayadoo hadal lays hor fadhiyo baadurbo waxaa bilaabatay in hadalkii la leexiyo oo si aan loo odhanin loo yidhaahdo axad annaga nagamida ah oo ku dhawaaqay gaaladu muwaxidiin weye ma jiro laakiin waxaan nidhi qur-aanku wuxuu sheegay mabaadi'da qaarkeed in ay gaaladu rumaysnaayeen ha ahaatee mabaadidaa ay rumaysnaayeen inaysan mu'miniin ku noqonin bal masalada hala fahmo mabaadida qaarkeed bay rumaysnaayeen ha ahaatee ilaahay kuma xukumin inay mu'miniin yahayeene gaalay weli ahaayeen ilaahay jiritaankiisa way rumaysnaayeen inuu wax walba abuuro way rumaysnaayeen dhib iyo dheef inuu gacanta ku hayo way rumaysnaayeen maxaa dhagaxyaanta caabudaysaan marka la yidhahdo waxay leeyihin ilaahay bay noo sii geynayaan ilaahay jiritaankiisa waa rumaysnaayeen waana mabaadida waaweyn qayb ka mida wey bal markay xajinayaan waxay dhihi jireen labayka allaahuma labayka labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamliku wamaa malak ha mid adiga wax kula wadaagaad leedahay shariik ma lihid laakiin mid wax kula wadaaga umbaad leedahay ilaa shariikan huwa laka tamliku wamaa malak shariik aad adigu mulkido laakiin isagu aan waxba mulkiyin baa leeda shirkiga ay ku dhaceen ee tawxiidululuhiya cibaadada ku saabsan baa gaalnimo loogu xukumay laakiin ilahay jiritaankiisa waa rumaysana qur-aankaa sheegay bal fircawn oo daaqiyada ugu weyn ah alla wuxuu ihi subxaana wa tacala nabiyulaahi muusa markuu ka hadlayay laqad calimta maa anzala haaulaa'i ilaa rabbu asamaawaati waalardi basaa'ira yaa lagu leeyahay fircawn fircoono waad og tahay aayadahan aan la imid waxaan alla ahayn inuusan soo dejinin waad og tahay aayaddii kale waa kii ahayd wastayqanathaa anfusuhum wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum dulman wa culuwa way yaqiinsadeenoo si hubaalay u ogyihiin laakiin waa isdiidsinayaan middaan ka hadlaynen leenahay way rumaysnaayeen macnaha ogaanshaha ay ogaayeen ilaahay inuu wax abuuro wax irsaaqo kownka maamulo way ogaayeen qur-aankaana sheegay haddaad weydiiso waxay ku odhanayaan allah haddaad weydiiso waxay ku odhanayaan allah haddaad weydiiso waxay ku odhanayaan allah ha ahaatee nin yidhi ma jiro mu'miniin bay ku noqdeen ayagoo saasay gaalo ahaayeen maxay gaalo ku noqdeen lianna waxay diideen ilaahay inay cibaadada u gooni yeelaan inay ilaahay keligii baryaan inay ilaahay keligii wax weydiistaan inay ilaahay keligii dhibiyo dheef la aadaan meeshay diideen taasuu ahaa waana midda rususha oo dhan ay la timida lagula dagaalamay taasayd macna marka horta waa been abuurad cad oo iyadoo laysfar fadhiyo laysku been abuuranayo waxay yidhaahdeen gaaladii muwaxidiin bay ahayd farqun bayna almuwaxid wa bayna man yu'minu bacda almasaa'il ilaa annahu lam yusbix mu'minan bacda almasaa'il nin rumaysnaa oo gaal ahaa hadda gaalada maanta joogto nin maalan masaa'i haddaad hadda soo qabato oo tidhaahdo alla ma jiraa